السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كل أجرني حكمك وضعها يقيبه لها وعين كل جريكي وريا صابقها وحين أشياء شيخ qaybo uu sababku u qaybsamo marka waxaa inoogu dambeeyey qaybin uu sanad ku qaybiyey marka laga ictibaariyo inuu yahay wuxuu qofkan mukalafka ay samaynayo iyo waxaanu samaynaynin marka ka qofka mukalafka ay uu samaynayo ayaa haddana laba fiiro ama laba eegmo ayaa laga eegayey mar xagga ficilkan uu yahay mukalafku ee uu samaynayo wuxuu ka noqonayay khitaabu takliifka ayuu ka soo gelayay oo axkaamtii khitaabu takliifka ayaa ku dureeraysay sida inuu yahay mid ficilkiisa la doonay ama kategidiisa la doonay ama loo doorgeliyey firada labaad ama egmada labaadna waxay xagga waxa uu shaaricu ka ratibay uu ka dhaliyey ee axkaama xaggaana wuxuu ka noqonayey qaybihii xukunka takliifiga ahaa markaa wuxu uhi sheekhu fanikaaxu guurku yakuunu wuxuu noqonayaa waajiban waajib buu noqonaya cinda khawfi lwuquuci fi zina marka uu qowga ka cabsada zina inuu ku dhaco waalqudra awoodana calaa takaaliifi nikaaxi guurka takaaliifdiisii iyo wixii ku baxayeena uu awoodo waalwujuubuna xukmun takliifiyu waa xukun takliifiya wayakuunu sababan baanu noqonayaayo fatatarattabu calayhi waxaa ka ratibmaya jamiicu alaahaar raadadkii asharciya ee sharciga ahayd baa ka ratibmaysaa oo min wujuubi lmahri maherkii inuu waajibo wanafaqati iyo nafaqadii watawaarudi iska isdhaxalkii wasababiyatuna xukmun wadciyun sababiyadu waa xukm wadciya waalqatlu dilka alcamdu ee baleerka alcudwaanu ee xadgudubka ahi matluubu tarki jasman waa mid la doonay in laga tago si go-anna in looga tago loo doonay wahada xukmu takliifi weeye huwa sabab wujuubi alqisaas waana sababta ay qisaastu ku waajibayso wahadan xukmun wadciyun waa xukm wadciya waalbaycu mubaaxun iibku waa mubaaxa waa mid bannaan wahada xukmu takliifi weeye huwa sababun waxaanu sabab u yahay lihubuuti milki lbaayici inuu sugnaado baayicinu mulkiya lisamaani lacagtii waalmushtari mushtari u mulkiya lilmabiici shaygii la iibinayey wa haadaa xukmun wadciyun kaasina waa xukun wadciya labadii fiiro ee laga eegayey sababtan u ah ficilka mukallafka ayuu tusaalayaal inoogu sameeyey wuxuuna yidhi guurku waxau noqonayaa mid waajiba marka laba arrimood ay yimaadaan mid weeyaane marka uu qofku ka baqdo sina iyo xumaanu ku dhaco isla sidaasi leegna waa awood u leeyahay takaaliifdii iyo qarashkii uu guurku lahaa haddii markaas awood uu leeyahay zina inuu ka baqana ku dhacana ka yaabo nikaaxi waajib buu ku noqonayaa oo waxay dhahdaan axkaam alkhamsa ayaa ku dareenta guurka oo mar waajib buu noqonaya mar sunno ayuu noqonaya mar makruuh buu noqonaya mar xaaraamuna mar mubaax buu noqonaya markaa xaaladan marka labada arrimood la helo ee qofku inuu zina ku dhacana uu ka baqdo takaaliifdii iyo guurkiina uu awoodayo dee waxaan leeyahay si aanaad zinadan xaaraanta uga badbaado waa inaad guursataa idan markaa xaggaasaa laga eegayaa nikaaxina waa wuxuu qofkii mukalafkahaa samaynayo markaa xaggaa marka laga eego khitaabu takliifkii buu soo gelaya dee wujuubku waa xukun takliifi ah xaggan kale marka laga eego waxaan ka dhalanaya ka ratibmaya guurkii markuu dhaco oo aasaartii sharciga ahayd ee caqdiga nikaaxa ka dhalanaysa xaggiisa marka laga eego oo guurkii markuu dhaco in meherkii waajibayo in nafaqo gabadha ay yeelanayso labadii qof midkood hadduu dhinto inay isdhaxlayaan xaggaa marka laga eegana sabab buu noqonayaa sababtuna waa xukun wadciya kadalik dilka bareerka ee xadgudubka ah waa mid la dooray isagana in laga tagaa si go-an ayaa loo dooray isagana markaakaasi waa xugun takliifiya oo doonidaas sida go-an markaa looga dooray ka tegitaankiisu waa xugun takliifiya maca dalik haddana waa sabab oo haddii dilka camdiga cudaanka yimaado wuxuu waajibinayaa qisaas wuxuu soo bilowdaa in qisaasi ay waajibto kaasina waa xug wadciya waa fiiradii marka kale laga fiirinayey waa wixii ka ratibmaye marka uu yimaado dilkii camdiga cudwaanka ahaa iibku waa mubaax xagga marka laga eego waa xukun takliifi ah maca daalik marka haddana iibkii dhaco wuxuu sababu noqonayaa in labadii shay ee laysku iibinayey kii wax iibinayey uu lacagtii mulkiyo kii wax iibsanayeyna inuu isaguna shaygii uu iibsanayey oo mabiicdiia inuu mulkiyo xaggaana wuxuu ka noqonayaa xukun wadciya buu ka noqonaya fanikaaxu yakuunu waajiban buu noqonayaa cinda khawfi lwuquuc ka cabsasho agteed fi zinaa zinaa kudhicideed marka laga cabsado waajib buu noqonaya walquda wa cinda alqudra cala takaaliifi nikax weliba takaaliiftii nikaaxana uu karayo qofku wlwujuubu xukmun takliifiy wujuubku waa xukun takliifiya wayakuunu sababan sabab baanu noqonayaayo fatatarattabu calayhi waxaa ka ratimayo ka dhalanaya jamiicu laathaar iraadadkii asharciyati ee sharciga ahayd oo dhan oo min wujuubilmahri meher waajibitaankiia wanafaqati iyo nafaqa waajibeed watawaarusi iyo isdhaxlid inuu sugmo wahaaniyatuna xukmun wadciyun waa xukun wadciya waalqatlu alcamdu lcudwaan dilka waa mid la doonay in laga tago si go-an baana loo doonan waanu qofku markaa door u lahayn waada xukmun takliifiin weeye wahuwa sababun qadriga camdiga cuddaankiisa sabab weeye sabab wujuubi lqisaasi qisaasta waajibitaankeeda sababteeda weeye waada xukmun wadciyin weeye walbaycu iibku mubaaxun mid mubaaxa weeye waada xukmun takliifiyin kaasina waa xukun takliifi wahuwa sababun waxaanu sababiibkuu yahay lihubuuti milki lbaayici baayicinu inuu mulkiyo sugnaashaheed lihamani lacagtii wlmushtari mushtariya iibsada lilmabiic shaygii la iibinay mulkiyo wa hada xukmun wadciy wayanqasimu sababa aydan wuxuu u qaybsamaa sababku mar labaad biictibaari maa shay marka laga yataratabu caleyh ka ratibmaya ilaa qismaynay laba qaybood alawalu ka hore waa sababun lixukmin takliifiyin wuxuu sabab u yahay xukun takliifi ah ayuu sabab u yahay ka safari waaba safarkii oo muxuu u noqday sabab liibaaxati alfitr afur rabadaantii la afura wa milki nisaabi nisaabkii qadarkiisa kagoyska yeelashadiisii weeye muxuu sabab isaguna u noqday liwujuudi zakaati zakada waajibitaankeedii ahaani ka labaadna waa sababun sabab wuxuu noqonayaa lixukmin xukun huwa xukunkaasoo aharun lificli mukalaf mukalafka iyo qofkan la hawlay ficilkiisa iyo wuxuu samaynaya raad ka dhalanaya ayuu sabab u yahay kalbayci waaba iibkii wuxuu sabab u noqday limilki lmabiica mabiic milkinteed min qibal mushtari mushtari xaggii laga mulkiyo waalwaqfi waqafkii wey liisaalati lmilk milkigii oo min alwaaqifi kii waaqifkaa xaggiisa laga suuliyo wa nikaaxiba weeye oo sababun buu isa lilxilli u yahay bayna zawjayni labada qof inay isu xalaaloobaan wa talaaqi furiinkii weeye liisaalati alxilli baynahumaa xalaalnimadii dhexdooda taallay ayuu markaa suuliya meesha ka qaadayaa waxaa kaluu sheekhu leeyahay sababku mar kale waa qaybsamaa marka laga eego waxaan ka ratibnaya ka dhalanaya ayuu markaa qaybsamayaa oo wuxuu qaybsamayaa mid xukun takliifiya sabab u ah iyo mid sababu ah xukun isagu ah raad ka dhalanaya ficilka mukalafka ayuu qaybsamayaa masalan sababka xukunka takliifiga sababta u ahi masalan waa safarkii oo kale oo wuxuu safarkii sabab u noqonayaa dee xukun takliifi ahoo ah inay afurkii qofkan mubaax u noqdo iyo arrimihii kale masalan salaada gaabinteedii iyo waxyaalihii la midka ahaa iyo isu isugeynta labadii salaad la isugeynaya oo kale nisaab milkintii hadduu qofku qadarsaga goysa afartan ariya yeesho ama soddon lo yeesho ama shan oo geela yeesho ama labaatan midqaal yeesho ama laba boqoloo dirham yeesho iyaduna waxay sabab u yahay nisaabka waajibitaan ee zakada waajibitaankeedii waa xukun takliifiya markaa midna wuxuu sabab u noqonayaa xugun isagu ahar iyo raad u ah mukallafkan iyo qofkan la hawlay ficilkiisa raad ka dhalanaya oo xugun ah ayuu sabab u noqonayaa iminka iibkii oo kale muxuu sabab u noqday wuxuu sabab u noqday inuu qofkii mushtarka ahaa ee wax iibsaday inuu milkiyo shaygii mabiicda ahaa inuu milkiyo ayuu noqday markaa waa ahar mabiicda milkinteedu waa ahar iyo raad ka dhashay mushtarku waxa uu ficilkaa uu sameeye iibsiga ah waqafkii oo kale marka uu qofku wax waqfiyo dee milkigii ayaa ka suulayaa waaqifkii xagga ilaahay uu wareegaya waa ahar ka dhalatay ficilkiisa nikaaxi sabab ayuu u yahay inay labadii qof isu xalaaloobaan furiinkii wuxuu sabab u yahay in xalaalnimadii ay isu xalaal ahaayeen labadan qof inay suusho ay meesha ka baxdo markaana sidaasuu markaa u qaybsamaa oo qaybaha ay qaybiyaani waa fara badan yahay oo mar masle waxaa la odhan karaa sabab wuxuu u noqdaa shay sharci ahaan la faray sida guurkaasoo kale magaalogeli noogu misaaliyey mar wuxuuna u noqdaa sabab ayuu shay la diiday u noqdaa waa sabab manhi ah oo kale masalan waa tuugadii oo kale sababtii a ah mid laysfaray bay noqonaysaa sharci ahaan marna mid laysu diiday bay noqonaysaa mar mid laysu ogolaaday bay noqonaysaa mar sabaa mashruuca bay noqonaysaa mar sababaan mashruuc ahayn bay noqonaysaa wayanqasimu sababa aydan wuxuu qaybsamaa biictibaari maa yataratabu caleyhi waxa ka ratibmaya marka la ega ilaa qasbayni alawlu sabab min xukmi takliifiin mid sabab wuxuu noqonaya xukmu takliifiya ka safari walibaaxati lfitri afurka banaynteedii inuu ramadaan ti afuro yani banaynteeda u ahaa sabab wa milki nisaabi nisaabka milkintiisii weeyo sababa liwujubi zakati zakada waajibitaankeeda aari kalooda sababun waa sabab lificli xukmin buu sabab yahay huwa isagu xukunkaasina aharun ahar iyo raad waa lificli mukalafi mukalaf geliya ka la hawlay ficilkiisa wuxuu samaynayo xukun ahar u ah ayuu sababu noqonaya kalbayc waaba iibkii oo limilki mabiici mabiic milkiteed min qibal mushtari iibsada xaggiisa laga milkiyo sababu noqonaya wlwaqfi waqafkii weeye liisaalati lmilki milki yacni zuulintii min alwaaqifi waaqifka xaggiisa laga zuuliy ayuu sabab noqonaya wanikaaxi nikaaxi weeye oo sababun buu sabab noqonaya lilxilli bayna zawjayni labada qof inay isu xalaaloobaan wa talaaqi furinkii weeye liisaalati alxilli baynahumaa xalaalnimadii dhexdooda meesha markaas lagaga saarayo rabdu lasbaabi waa asbaabta in lagu xidho bilmusababaati wixi ay sababaysay musababaat waa wixii ay sababaysay almusababaatu waxyaalaha la sababaa tataratabu way ka ratibantaa calaa asbaabiha sababaheeday ka ratibantaa idaa wujidad marka la helo hadihi alasbaab asbaabtan marka la helo wa taxaqaqat sharcan sharcantaa markaad eegto halkan dambe uu inoogu soo celin doono iyo kutubta kale lafdoodu say u dhigayaan yacni waxay u eeg tahay inay tahay ashuruud halkaa sharcanta uu yidhi markaa intaa calaamadisaan horteedana waxaa ku qortaan ashuruud marka waxaynu odhanaynaa almusababaatu tataratabu waa ka ratibmaysaa calaa asbaabiha idaa wujidad hadihi lasbaabu marka la helo asbaabtan oo wataxaqaqat ishuruudu shuruuddiina ay xaqiiqowdo maxaa markaas ay uga yacni laysugu xidhayaa litaratubi alaxkaami calayha waa axkaamtii ayaa ka ratibmaysaa falqaraabatu masalan qaraabadu sababun bay ilirisi dhaxalka u tahay wa sharduna waxa weeye mowtu lmuwaris kan la dhaxlayo wax dhaxalsiinaya inuu dhinto wa taxaququ xayaati lwaaris waariska iyo kan dhaxlayana waa inay xaqiiqowda noloshiisu xaqiiqatan xaqiiqan ow xukman ama xugun ahaan wlmaanicuna huwa alqatlu camdu lcudwaan weeyi ow ikhtilaafu diin ama diinta oo iskhilaafta faidaa wujida sababu marka sababtii la helo wa shuruuduhu shuruuddiisina ay xaqiiqowdo wandafat ilmawaanicu wixii is hortaagayeen ay meesha ka baxaan tarataba calayhi aharuhu raadkiisii ayaa ka ratibmaya wahuwa almiraasu waa dhaxalka waidandafa shardu haddii shardigii meesha ka baxo oo wujida almaanicu ama maanic la helo faina sababa laa yakuunu ma noqonayo sababan muntijan sabab dhaliya aharahu ahartiisiiy raadkiisii sabab dhalisa ma noqonayo waxa sheeku leeyahay waa isku xidhka asbaabta iyo waxa ay sababaysa ee ka dhalanaya isku xidhkooda marka wuxuuna yidhi musababka waxaan ka dhalanaya ee musababkee isaga la sababayaa wuxuu ka ratibmayaa ayuu daba taagan yahay waxaan sabab tahay wax sababaya ayuu waxaan musababkee la sababaya ka dhalanayaa ka ratibmayaa laakiin goorma ayaa musababku sababta goormuu ka ratibmayaa wuxuu ka ratibmayaa marka asbaabtii la helo lafdiga asbaabta marka la helo shuruuddeedii yacni loo shardinayeena la eego ay xaqiiqowdo mawaanicdii iyo wixii diidayana meesha ay ka baxdo saddexdaa arrimood marka la hela asbaabtii ay xaqiiqowdo ee asbaabtii la helo shuruuddii ay xaqiiqowdo mawaanicdiiya wixii diidayna meesha ay ka baxdo waxaa markaa ka ratibmaya asbaabtii iyo aartiisi aartiisi baa ka ratibmaysaa maselan wuxuu noo soo qaatay qaraabo iyo isxignimo yacnii inuu kani kan aabbo u yahay qofkana qofkan uu ilmihiisii yahay ama qofkani qofkan la walaal yahay ama walad iyo waalid ay isu yihiin waa sabab la ysku dhaxlo maxaase shardi u ah waxaa shardi ah inuu qofkan la dhaxlayaa ee wax dhaxalsiinayaa inuu dhinto haddii aanu dhiman nuu nool yahay dhaxal ma imanayo dadka qaar baa iska degdegsado yacnii yidhaahda odaygii waa karo waa iska jiifa haddaan iskaba qaybsanno way waxaa dhici karta qaar xiimaya inay kaba horreeyaan ayaa dhici karta waana dhacday inbadan odaya baa wuxuu yidhi war ma ninka allaa reer kaga teg baa aniga kaga tegey yacni nin odayo gaboobay buu ahaa caaqilla buu ahaa markaa nin buu dee u carbiyo xilkiiyo wixiiba ku wareejiyey dee isagii baa ka horreeyey dee markaa allaha kaga teg kaga tegey buuli midda labaad waa inay xaqiiqowdo dhab iyo hubaal tahay qofkan wax dhaxlaya noloshiisa oo weliba inuu ka dambeeyey kanuu dhaxlayo waa in xaqiiqatan loogi ama xukman loo ogyahayoo dee xaqiiq ahaan loogi ama la xukumay oo xukun ahaan loogi mise qofkii mafquudkaah la waayo oo kale oo yacni dee markaa la xukumay inuu jiro ama yacni dee ilmihii markaa urshiifka ahaayoo kale marka maanicna waa inuu meesha ka baxaayo waa dilkii badrheerhka ahaa ee xadgudubka ahaa haddii uu qofkani qofkii dhexalkiisa uu lahaa hadduu dilo oo isagana uu nool yahay hadda waxaa la hayaa dee inuu kii dhaxalka la dhexlaya dhintay waxaa laayaa kii wax dhaxlaya noloshiisu inay xaqa tahay laakiin maxaa meesha maanic ba yelo isagaaba ama isku diinba maaha kana waa gaal kana waa islaam sidaasoo kale ayaa wuxuu leeyahay waxaan musababkii asbaabtay ka ratibata marka asbaabtaa la helo shuruuddiina ay xaqiiqowdo mawaanicdina meesha ka baxdo marka waxaa ka dhalanaya qaraabanimadaa markaa aharkii iyo raadkiisii oo ah dhaxalkii marka qaraabadiina waa sabab musababkii ka dhalanaya ka ratibayana waa dhaxalkii haddiise shardigii meesha ka baxo oo masala kaba socdaa isku mar bay dhinteenba amaa maanic baa la helayoo waa kala diin ama wuu dilayba sababtaasi ma noqonayso oo ahi sabab raad dhalisa ma noqonayso oo dhaxal kama ratibmayo qaraabada mar haddii ama kala diin ay noqdeen ama haddii ay dee dilba jiro almusababaatu musababaatka iyo waxyaalaha la sababaa tataratabu waxay ka ratibmaysaa calaa asbaabihaa asbaabteeda idaa wujaada hadii alasbaabu asbaabtan marka la helo wa taxaqaqat ashuruudu shuruuddina ay xaqiiqowdo maxaa markaa la isugu xidhaya waa litaratubi alaxkaami caleyha axkaamtii baa ka ratibmaysaa falqaraabatu qaraabadu sababun bay lilirhi dhaxalka sabab bay u tahay wa sharduhuna waxa weeye mowtu lmuwarid kii la dhexlaya wax dhexalsiinaya waa inuu dhintaa wa taxaqququ xayaati alwaarii waaridka xayaatadiisuna iyo noloshiisuna waa inay xaquda xaqiiqatan o laga xukman ama la xukmay wlmaanicuna huwa alqatlu lcamdu lcudwaan waa dilka camdiga kaska ee bareerhka ah dilka bareerka ah ee xadgudubkaa weeye oo ikhtilaafu diin ama diintii oo iskhilaafta faidaa wujida sababu marka la helo wataxaqaqa shuruuduha iyo xaqiiqowda wantafat ilmawaanicu mawaanicduna meesha ay ka baxdo tarataba calayha saru baa ka ratibaya huwa lmiiraas waa dhaxalkii waidandafa shardu shardigii hadduu meesha ka baxo oo wujida almaanicu ama maanicii la helo fa ina sababa laa yakuunu sababan muntijan sabab dhaliya asaru raadkiisii ma noqonayo wa taratubu lmusababaati haddaba musababaadkii ka ratibankooda calaa asbaabiha sharciya ay ka ratibmayso yakuunu bixukmi shaarici shaarica xukunkiisuu noqonaya walaa dakhla fii dalika soo gelid uguma sugnaanin fii rida almukalafi mukalafka raallihaanshihiisa ow cadami rida oo ama raallihaansha la-aantiisa fashaaricu huwa aladii waaka jacala alasbaaba asbaabta ka yeelay mufdiyatan mid gaadhsiinaysa ilaa musababaatiha waxay sababaysay sawaan waxaa isku mida araadaha almukalafu doonyaa am lam yuridha ma doonina radiya bihaa ka raali noqonya am lam yarda bihaa kaba raali noqonina falibnu inankii yarisu abaahu waa dhaxlaya lianna albunuwata waa sababu lmiiraah waa sabab dhaxal bixukmi shaarici shaarica xukunkiisa wa wadcihi iyo wadcadiisa iyo dejidiisa ayuu ku yahay walow lam yaridhu yaanuba dooninba almuwaridu kan dhaxal siinaya ow raddahu lwaariu ama kan dhaxlaya haba celiye waladii ka yacqidu nikaaxa nikaax guntaya wuxuu guntayaa calaa an laa mahra lizawja xaasku inaanay meher yeelan aw laa nafaqata laa nafaqa inaana yeelan ow laa tawaarisa baynamaa dhaxalinaanu dhexdooda imanin kaana ma shtaradahu waxa uu shardiyay laqwan hadal tiro ayuu noqonaya laa qiimata low aan wax qiimaa lahayn lianna shaarica huwa اladii waa ka xakama xukumay btaratubi hadi اlaahaari aahaartani wagayriha calaa caqdi nikaaxi inay ka dhalato fayajib اlmahru baa lizawjati u waajibaya watahbutu nafaqatuna nafaqana waa u sugmaysaa wayajri tawaaruhu baynahuma isdhaxalkina dhexdooda wuu marayaa wahaakada baqiyat asbaabi asbaabta inteedii baaqi ahaydna waa saas oo kale tufdii way gaadhsiinaysaa ilaa ahaariha almuqararati laha aharteedii loo sugay sharcan sharciaan loogu sugay walow lam yuridhaa yaanu dooninba almukallafu mukallafku yaanu dooninba e yacnii waa gaadhsiinaysaa asbaabteedii sharciga ahayd waxau sheekhu leeyahay arrin kale ayuu inoo sheegayaayo wuxuu leeyahay karatibankan ay ahartan iyo waxaan la sababaya ay asbaabta sharciga a ah ka ratibmaysaay waxay ku imanaysaa shaarica oo alla ah ama rasuulkiisoo markaa dee isaga marka xaggiisa ka soo gaadhsiinayo xukunkiisa ayay ku noqonaysaa wax dakhliya iyo soo geliduu ku leeyahay qofkan mukallafkaa ah inuu raalli ka noqdo inay waxaanay ka dhashaan sababtan iyo inaanu raalli ka noqonin wax soo geliduu ku leeyahay ma jirto shaaricu isaga ayaa ka dhigay asbaabtani inay musababkan gaadhsiiso ama mukalafku ha doono ama yaanu doonin ama ha ka raalli noqdo ama yaanu ka raalli noqonin masalan nin baa ilma dhalay ilmahaasi aabbihii waa dhaxlayaa oo wiilnimadaa wuu u yahay ayaa sabab dhaxalka wa ah. shaarica ayaana ka dhigay in haddii aad ilmo dhasho ilmaha aad dhashay dhaxalkaaga leeyahay shareeca ayaa saa ka dhigay yaana dooninba adigu haddaad doonto inaanu kuma dhaxlin waa yacni wuu ku yar dhibayoo waa ku adeeci waayeyoo caaq buu kugu noqdayoo adigu aad doontidba xoolahaaga yaanu inaanu afka saarin ama isagu habadiidoo ha yidhaahdo shaqo kuwelihi yani shaarica ayaa ka dhigay sababtaasi inay keento dhaxal adigu markaa ma diidi kartid isma hortaagi kartid kan haddii uu doono inuu celiyana si qahriya bay horta milkigiisa u soo gelaysaa hase ahaatee isagu ha bixiyo haddaanu doonayn laakiin wuu leeyahay qofka caqdiga samaynaya ee gabadh guursanaya una guursanaya inaanay meher yeelan oo anay nafaqo yeelan ama aanay isdhaxlin waxa uu shardiyeey uu gabadhaa ku guursay waxba kama jiraan wey wax alla waxa qiimahu leeyahay ma jirto meherkeedii waa yeelanaysaa nafaqadeedina waa yeelanaysaa maxaa ilahay shaarica ayaa xukumay in aahaarta iyo waxyaalo kale la midkaaba nikaaxii ay ka dhalato omeeri gabadhii waa waajibaya nafaqadii waa u sugmaysaa tawaaruskii iyo dhaxalkiina waa u sugmayaa noocan nikaaxulmisyaarka la yidhahdee haddii sidaasoo kale caqdiga lagu galo yacni saasay uga ratibaysaa sheekhu inoo sheegay nima qaarkoodna caqdi aan jirin bay kama soo qaadaanba laakiin nooc misyaar la yidhaha baa jiro masalan inay reerkooda iskala deganaato iyo inaan masalan dad la ogeysiinin iyo kaas isagu dhib male waa la mid buu leeyahay asbaabta kaloo dhammina aahaarteeda sharci ahaan loo sugay waa gaadhsiinaysaa walow qofkan mukallafka ahi yaanu isagu dooninba isagu aanu doonine laakiin way gaadhsiinaysaa shaarica ayaana markaas sidaa isagu ka dhigay oo calaamo uga dhigay wujuudkiisa in musababkiisa in la helayo haddii meesha ka baxana marka calaamo uga dhigay inuu meesha xuunkaasi ka baxayo isaga ayaa isku xidhay marka waana ka yeeliddaa shaaricu ka yeelay ayadu laf ahaanteedan waxba uma gaadhsiinaysa laakiin shaarica ayaa sidaas uga yeelay maaha yacni asbaabtu iyadu daat ahaanteeda mid axkaamta u dhalinaysa ma aha sabab hortu waxay noqonaysaa markuu shaaricu sabab ka dhigo waana calaamaya amaana uun markaa jiritaankeeda iyo jiridla-aanteedaasuun u noqonaya wa taratubu musababaati musababaadka ka ratibankooda calaa asbaabiha sharciya ay ka ratibaysa kunuuxu noqonaya bixukmi shaarici shaarica xukunkiisa walaa dakla soo gelis fii dalika kuma leh lirida mukalafi mukalafka qofka la hawlay raalli noqoshadiisa aw cadami ridahu ama raalli aanshalaantiisa fashaaricu shaaricu huwa aladii waa ka jacala asbaaba ka yeeray muftiyatan mid gaarsiinaysa ilaa musababaatiha waxay sababaysay sawaun araadaha almukalafu doonya am lam yuridha ma doonina radiya bihaa ka raali noqonya am lam yarda bihaa kama raalli noqonina falibnu yariu abaahu buu dhaxlayaa lianna albunuwata sababu lmiraah wiilnibadani waa sababtii dhaxalka bixukmi shaarici wa wadcihi waa sababu lmiraai bixukmi shaarici wadcihi shaarica xukunkiisa iyo wadcintiisa iyo dejintiisa ayuu ku noqday walow lam yuridhu lmuwarisu yaanu dooninba kan yani wax dhaxalsiinaya maanaa la dhaxlaya aw raddahu lwaarisu ama ka dhaxlaya habe celiye wladiika yacqudu nikaaxa guur samaynaya caqdinaya calaa an laa mahra lizawj aw laa nafaqata laa tawaarua baynahuma inaan dhexdooda noqonin kaana ma shtaradahu waxau shardiya laqwan buu noqonaya laa qiimata low aan qiiba lahayn lianna shaarica huwa aladii waaka xakama xukumay bitaratubi hadi laaaari ahartan iyo wagayriha inay ka dhalato calaa caqdi nikaaxi oo fayajibu lmahru lizawja waa u waajibaya wa nafaqatu laha nafaqadii waa u sugmaysaa wayajri waa dureeraya waa dhex maraya atwaarusu baynahuma isdhaxlid dhexdooda waakadaa waxaa iyaguna lamida baqiyat lasbaabi asbaabtaytoodii hadhayna waa la tufdii waxay gaadhsiin ilaa aahaarihaa haadadkeeda almuqararati lahaa sharcan sharciaan loo sugay walow lam yuridha almukallafu mukallaf yaanu dooninbe asabab waalcilla sababka iyo cilada maa jacalahu shaaricu wixii shaaricu calaamatan cala alxukmi uga dhigay wujuudan jirid iyo wacadaman waayidba ima an yakuuna mu'ahiran fi lxukmi inuu noqdo mid xukunkan raad ku leh oo waase bimacnaa ana alcaqla ayaa yudriku haleelaya wajha almunaasabati wejka munaasabka yani halkay munaasabka isaga yihiin baynahu isaga iyo wa bayna alxukmi wa imaa an takuuna iyo inay noqoto munaasabatuhu unaasibowgiisa lilxukmi munaasib yahay khafiya mid qarson oo laa yudrikuha alcaqlu caqligu aanu dareemaynin haleelaynin fain kaana alawalu hadduu ka hore yahay sumiya cilatan baa la odhanaya kamaa yusamaa sababan saa loo yidhaahdo wain kaana haaniy hadduu ka labaad yahayna sumiya sababan faqad baa la odhanaya walam yusama cilla lagu magacaabi maayo wa haadaakaasina calaa ra'yi fariiqin koox ra'yigood weeye oo min alusuuliyiina ka mida wa mihaalu lwali waxa weeye asafaru safarku libaaxat alfajri afur banayntii ayuu sabab u yahay waliskaaru yacni waalintuna waxay sababtay litaxriimi alkhamri khamriga xaaraannimiintiisa wasikaru yaraantuna lilwilaayati cala sagiiri kii yaraa in mas-uul laga noqdo ayay cillo tahay fa fii hadihi almasaa'il masalooyinkan yudriku alcaqlu caqligu wuxuu haleelaya qabanaya garanaya wajha almunaasaba wejka ay munaasab halka ay munaasabka isaga yihiin bayna asababi sabti walxukmi bayna asababi walxukmi fasafaru safarku madinatu lmashaqa waa mashaqo loofileynki loofileynkii fayunaasibuhu waxaa munaasiban u ah tarkhiis qofkii loo ruqseeyo waliskaaru waalintu yufsid lcuquula cuquusha ayuu fasaadiyaa fayunaasibu waxa u munaasiba alxukmu xukun bitaxriimi lkhamri khamradii xaaraantiniminteeda lagu xukmo xifdan lilcuquuli ayadoo laga ilaaliya min alfasaadi wa siqaru yarida min sha'nihim waxaa ka mida cadamu ihtidaa'i sagiiri ka yari inaanu ku hanuunin ilaa maa yanfacu waxa anfacaya min altasarufaati takriifalladiya fayunaasibuhu isagana waxaa munaasib u noqonaya alxukmu xukm taxqiiqan limaslaxatihi isagoo maslaxadiisa la xaqiijinayo wa dafcan lidarari canhu iyo dhib iyadoo isaga laga dafcinayo fafii hadihi اlmasa'il yuctabaru kulu min asafar waliskaar wasikar sababan wacilla sababan wacilla ayaa loo ictibaarinayaa lilaxkaami almarbuutati bihaa axkaamta lagu xidhay wuxuu sheekhu halkan inooga hadlayaa waxaa jira markaa la sabab iyo cillo waanay isku dhow yihiin markaa sabab iyo cillo mid weliba wuxuu amaaro horta u yahay xukunka jiritaankiisa ama xukunka waayiddiisa inaan meesha ku jirin maxay kala yihiin ma isku mid baa ma kala waxbaa sida uu sheekhuba inoo sheegi doono culimmada qaarkood isku mid bay ka dhigeen waxay yidhaahdeen cillada iyo sababku waa amaare un yacni muxuu geelitaankiisa ama waayitaankiisa sida waalinta khamriga oo kale waa amaarun bu xaaraanta u yahay safarkii ramadaan la socday amaarun bu inuu bannaan yahay afurkii idan waa bimacnan waaxid qaarkood yacni waxay yidhaahdeen maye way kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin qaar laba shay bay ku kala duwan kaana kaasaa la kaana kaasaa la yidhahdaa qaarkoodna midkood baa caamsan bay yidhahdeen qaar baa yidhi cilladaa caamsan qaar baa yidhi sababka caamsan qaarna kale waxbay ka dhigeen waanu inoo sheegi doonaa dhowr ka mid a haddaba wuxu uhi shayganuu shaaricu uga yeelay calaamada xugunka yacni calaamad laga gara lagu garanayo xukunkaasi inuu jiro shayganuu shaaricu ka yeelay oo inuu xukunkaasi jiro iyo inaanu jirin ilan iminka guur ama qaraabanimo dee xulaa in dhaxalkiisa uu yeesho ayuu sabab ama calaamo u yahay haddii taa la waayana inaanu jirin dhaxalba ayuu calaamo u yahay laba ayay u qaybiyaanoo inuu waxaa shaaricu calaamada xuunka uga yeelay raad muuqda ku leeyahay xuunka oo bimacnaa caqliga qofku uu ka garanayo sababtan iyo xukunkanu yacnii sababta u noqday ayuu garanaya caqligu waxa ka dhaxeeya iyo inaanu garanaynin oo shaygan sababta ay xukunkan ka dhashay inay qarsoon tahay oo caqligu aanu garanaynin haddaba haddii uu yahay kan horeoo caqligu garanayo sababta iyo xukunka munaasabada ka dhaxaysa sababna waa la yidhaahdaa cillona waa la yidhaahdaa oo sababkii markaa cillo ayuu noqonayaa sababna waa lo odhan ka cillona waa la odhan karaa haddii uu yahay mid aanu garanaynin caqligii aanu garanaynin sababtan iyo xukunkan waxa ka dhexeeyana waxaa la odhanaya sababun baa la odhaya cillo lama odhanayo mas-uuliyiinta qaarkood baa sidaa ku tegey oo qolyo kalea markay qaybinayeen waxay yidhaahdeen iminka qaar si aynu sheegnay sabab mu'ahir fi lxukmi oo cilla ayuu noqonayaa bay yidhaahdeen oo munaasabada iyo caqligu garanaya waana xikmadda ka dambaysa tashriicinta xukunkan waa sabab muair xukunkii ku ah iyo sabab hayru muair fi lxukmi oo aan munaasabadii ka dhaxaysa aanu caqligu garanaynin marka siaasay dhaheen culimada qaarkood waxay u qaybiyeen waxay dhahen sabab macquulu macnaa iyo sabab hayru macquuli macnaa bay yidhaahdeen halkan inagu iminka ayuu sida sheekhu inooga qaybiyey qolyo kale waxaa dhaha sabab macnihiisa la garanayo iyo sabab kayru macquulin macnaa aan macnihiisa la garanaynin tusaale ayaynu soo qaadanaynaa wuxuu inoo miaaliyey ka hore ee uu sababku raadka ku leeyahay xukunka macnaha la garanayo caqligu garanayo haleelayo munaasabada ka dhexaysa sababka iyo xukunka masalan socdaalku wuxuu sabab u yahay hadduu rabadaan qofku socdaalo in afurkii u bannaanaado idan safarkii waa sabab xukunkaas inuu u bannaanado afur buu sabab u noqday waxa weeyaan waalintan uu khamrigii waxwaalinayo oo sabab u noqday khamrigii in la xaaraantinimeeyo waa yarida uu ilmahani yar yahay oo sabab u noqday in mas-uul laga noqdo weli noo noqdo masaa'ilkan saddexdaa wuxuu leeyahay caqligu wuu garanayaa munaasabada ka dhaxaysa sababtan iyo xukunkan oo masalan safarkii oo sababahi soo umuu noqonin yacnii in loo banneeyo inuu afuro dee mashaqo ayuu loo filan u yahay qofku mar hadduu socdaalaba in mashaqa ku timaado oo uu socdaalo oo meeluu wax ka cuno waayo oo dhibi ay ku timaado idan waxaa munaasib u noqday xukun ah mar hadduu safar yimaado ramadaan dhexdeed in loo ruqseeyo inuu iska afuro kadalik waalintii khamrigu qofkii waalinayey waa sabab wuxuu sabab noodaa in khamrigii la xaaraantinimeeyo aqligii buu faa'iideynaya ayuu ayuu fasaadinaya idan wuxuu markaa xugun baa munaasibu noqday markaa khamrigii in la xaaraantinimeeyo si caqligii looga ilaaliyo xumaantii yaraantii maxay keenaysaa qofkii inaanu wixii anfacayey aanu ku hanuunin oo haddii imika ilmi yaraa maalkiisa lagu sii daayo gebigoodaba waxaa laga yaabaa inuu nacnacyo iskala insiisto alla wixii ba inu allah ku dhammeeyo nin waalan haddii lagu sii daayo gebigeedu inuu gubo dab ku qabto waxba kuma aha yaani kuma hanuunayo wixii anfacayey waxaa munaasib u noqday marka yaraantii waa sabab maxay munaasib u noqotay in weli laga noqdo mahjuur uu noqdo isagu wixiisa aanu ku tasarufi karin waxba iibin karin waxbana iibsan karin iyadoo maslaxadiisa la eelinayo darar kale laga dafcinayo idan masaa-ishaasoo dhan safarkaa iyo iskaarkaa iyo siqarkaa iyo waxaa la odhanayaa sabab iyo cilaba waa la odhanaya oo wuxuu sabab iyo cilabow iyo axkaamtan lagu xidhay sabab iyo cilabow ou yahay maa jacalahu shaaricu wuxuu calaamatan cala alxukmi uga yeelay wujuudan jiridahaan inuu jiro calaamad ah wacadaman iyo inaanu jirin xukunkaasi ima an yakuuna mu'asiran fi lxukmi xukunka inuu saameeyo bimacnaa ana alcaqla baa yudriku haleelaya wajha almunaasaba wejka munaasaba waj munaasabaha ka dhexeeya baynahu isagoo bayna alxukmi wa ima an takuuna munaasabatu lilxukmi iyo in munaasibnimada uu u qalmo munaasib weyn lilxukmi khafiya ay tay qarsoon laa yudrikuha alcaqlu aanu hareerayni fain kaana alawalu hadduu ka hore yahay sumiya cilatan baa la odhanaya kama yusaba sababan mase loo yidhahdo wain kaana aaniya hadduu ka labaad yahayna sumiya sababan faqad baa la odhanaya walam yusama cilan lama odhanayo wa hada calaa ra'yi fariiqin min alusuuliyiin ayaa saa qaba wa mihaalu lawali waxa weeye asafaru oo sabab liibaaxati lfitri afur ah banayntii sabab u ah waliskaar waalin weeye oo litaxriib alkhamri khamriga xaaraantinimayntii sababa ah. wasikari yaridii weeye asafaru waliskaaru wasakaru oo lilwilaayati cala saqiiri kii yaraa in mas-uul laga noqdo sababa ah. fa fii hadihi almasaa'il yudriku alcaqlu wuxuu dareeya haleelayaa uu qabanayuu garanaya wejha almunaasaba wejka munaasabadah ah ee ka dhexeeya bayna asababi walxukmi fasabaruu waa madinatu lmashaqa mashaqa iyo dhib loo fileenkii weeye fa yunaasibu waxaa munaasiban waa tarkhiisu in loo rugseeyo loo fudaydiyo waliskaaru waalintu yufsid cuquula buu faa'iideeya iskaarkaasi caqliyaalka ayuu fasaadiyaa fa waxaa munaasib u noqonaya alxukmu xukm bitaxriimi alkhamri khamriga xaaraantinimayntiisa la xukmo xifdan lilcuquuli min alfasaadi ayada laga ilaalinayo wa siqaru yaridu min shani waxaa ka mid ah cadamu ihtidaa'i sagiiri ka yar inaanu ku hanuunin ilaa maaki yanfacu anfacaya min atasarufaati tasarufaat oo fa yunaasibu waxaa munaasibu noqonaya alxukmu bilwilaaya calayh in lagu xukumo in weli loo noqdo taxqiiqan limaslaxati ayadoo la xaqiijinaya wa dafcan lidarari canh fa fii hadihi lmasaa'il masaaisha yuctabaru waxaa loo ictibaarinaya loo qaadanaya kullu min asabr waliskaar wasikar sababun waa cila sabab iyo cilaba uu noqonaya lilaxkaami almarbuutati biaxkaamta lagu xidhay wa min ahaanii ka labaad waxaa ka mida ey maa lam tucraf munaasabatu lilxukm taan la garanaynin munaasabada ka dhaxaysa sababka iyo xukunta shuhuudu ramadaan waa ramadaan xaadirideed ama ka marig noqoshaheed oo sababa liwujuubi siyaami soomka waajibitaankiisa faina alcaqla laa yudriku ma garanayo wajha almunaasaba wejga munaasabada ka dhexeeya bayna asababi huwa shuhuudu ramadaan ramadaan xaadiritaanka weeye wa bayna wujuubi siyaami iyo soomka waajibitaankiisa wakadalika quruubu shamsi cadceedda dhicitaankiisu sababun sabab wuxuu yahay liwujuubi salaati lmaqribi salaada maqrib waajibitaankeeda walaakin alcaqla caqligu laa yudriku ma haleelayo ma garanayo wajha almunaasabati wejga munaasabada ka dhexeeya bayna hada sababi wa bayna tashriic alxukmi iyo xukun jidayntii lahugu jideeyey xukun biwujuubi salaati lmaqhribi salaadda maqhrib waajibitaankeeda wa calaa haadaa ka haddaan ku soconno yusamaa waxaa la odhanayaa lagu magacaabaya kullun mid kasta oo min shuhuudi ramadaan ramadaana xaadiritaankeed wa quruubi shamsi dhicitaankeeda sababan faqad baa la odhanaya walaa yusama cilatan cila se lama yidhaahdo fa kullu cilatin sababun wey walaysa kullu sababin cila wuxuu leeyahy sheekhu waxaa ka mida ka labaad ee aan munaasabada sababka iyo xuma ka dhexaysa aan la garanaynin ramadaan xaadiriddeed ama yacni markhaati ka noqoshadeed faman shahida minkum shahra xaadira ama dee mara ka noqday yidhaahdaan oo sabab u ah soomka waajibitaankiisa wuxuu leeyahay caqligu ma garan karo munaasabada ka dhaxaysa sababtan oo rabadaan xaadirideed ama markhaatika noqoshadeed iyo waajibitaanka soomka rabadaan wax ka dhaxeeya caqligu ma garan karo haddana sabab bay isu yihiin kadalik cadceeddu inay dhacdo ama iilato ama waagu dilaaco sabab bay u tahay waajibitaanka salaadii duur ama salaaddii maqnacbdilcidaga ama salaadii subax caqliguse ma garan karo wejka munaasabee sababtan iyo tashriican xukunkan la jideeyey ee salaadahan lagu waajibiye ka dhexaya caqligu ma garanayo idan markaa kuwaasoo kale waxaa la ydhaha sabab ayaa la yidhaahdaa ee laguma magacaabo cillo ayabaa markaa xeel dheer waxaa xeel dheer markaa cillada oo cillo kasta waa sabab laakiin sabab kasta cillo ma noqonayo n oo yacnii kaa hore sababna waa la odhanaya cillona waa la odhanayay oo fain kaana sumiya cilada kama yusama sabab sababna waa la odhanayay cillona waa la odhanayay laakiin kan waxaa la odhanaya sabab baa la odhanaya cillo lama odhanayo la wax in lagu tacliiliyaa la doonayeen marka cilladii ayaa guda weynaatay ama heel dheeraatay culimada qaarkood baana sababkaa ka caamsan cillada oo iyagu sidaa markaa aan sheegnay si ka duwan markaa sheegaya laakiin ay u badan yihiin oo sababku markaa inuu labadaba shamlinayo uu ka camsan yahay cillada ayay markaa sheegayaan wa min athani waxaa ka mid ah maa lam tucraf aan la garanin ay maa lam tucraf kaan la garan munaasabatu lilxukm munaasabadau sababkeeni xukunka la leeyahay shuhuudu ramadaan ramadaan xaadirideeda ama yani markhaatigeed weeye oo liwujuubi siyaami soomka waajibitaagii sababo ah kadalika waxaa la mid ah quruubu shamsi cadda dhicitaankeedao sababun sababa liwujuubi salaati lmaqribi salaadda maqribi waajibitaankeeda walaakin alcaqla laa yudriku ma haleelayo ma qabanayo wajha munaasabati wejga munaasabada ka dhexeeya bayna sababi iyo wa bayna tashriici lxukmi xugun jidayntii la xukumay biwujuubi salaati lmaqribi salaadda maqrib waajibitaankeeda wacalaa hadaa ka aadaan ku soconnay yusamaa kullu min shuhuudi ramadaana wa guruubi shamsi sababan faqad baa loodhaya walaa yusamaa cila lama yidhaahdo fa kullu cila sababun wey walaysa kullu sababin cila wa yaraa fariiq aakhar min alusuuliyiin qolo kale usuuliyiinta ay ayagu waxay u arkaan qasra ismi alcilla magac cilla in lagu gaabiyo calaa maa curifat munaasabatu lilxukmi ka la garanayo munaasabadu xukunka la leeyahay wa qasra ismi sabab magaca sababkana in lagu gaabiyo calaa maa lam tucraf munaasabatu lilxukmi kii aan la garanayn munaasabada xukunka la leeyahay falcillatu laa tusamaa sababan lama yidhahdo wasababna laa yusamaa cilla lama yidhaahdo qolna sidaasay u kaxeeyeen walxaqu waxa weeye ana alkhilaafa hayinun khilaafku wuu fudud yahay falawaluuna kuwa hore wa hum alqaa'iluuna waa kuwa le bidukhuuli lcillati fii macna sabab inay cilladu macnaha sababka gelaysa yajmacuuna baynahumaa waxay ku kulminayaan biismi sabab biictibaari ana kula minhu calaama lilxukmi u yahay sababkii cilladuba wa yufariquuna baynahumaa waxay ku kala geynayaan biictibaari lmunaasabati lilxukmi xagga marka laga eego inuu yacnii munaasib u yahay xukunka fa yusamuuna almunaasiba sababka munaasibka cilla bay odhanayaan walaa yusamuuna hayra almunaasibi kaan munaasib cillatan ma odhanayaan wain baqiya labadiiba ah ha ku baaqi ahaadaan yaxmilaani kuwa xambaarsan isma sababi sababka magaciisa haba xambaarsanaadaane waxa uu leeyahay sheekhu qolyo kale usuuliyiinta ayaa waxay qabaan magaca cillo in la yidhaahdo wixii la garto sababa wixii la garanayo munaasabada ka dhaxaysa xuunka iyo sababta aan cillo nidhaahno sabab yaynaan odhanin sababna aan nidhaahno wixii aan munaasabada uu xuunka la leeyahay aan la garanaynin sabab baynu odhanin oo cilladan ayaa sabab la odhanay sababkana cillo lama yidhaahdo halkaas ayay markaa qoladaas tira la mareen ka halka aynu leey kii munaasibka xukunka u ahaa aynu le sababba waa la yidhaahdaa kana munaasibkana sabab ayuun baa la yidhaahdaa ayagu saasay yidhahdeen waxaanu leeyahay sheekhu khilaafkuna waa iska fudud yahayoo qolyaha hore eele inay cilladu macnaha sababka soo gelayso waxay ku kulminayaan magaca sababka ayay ku kulminayaan waxay leeyihiin mid waliba calaamo ayuu xukunkii u yahay waxayse ku kala geynayaan xagga munaasabada xukunka un ayuunbay ku kala geynayaan inuu munaasabada xukunkan yacni munaasib yahay inaanu ahayn oo kii munaasibka u ahaana cilla sabab iyo cillaba u odhanayaan kii aan munaasibka ahaynna sabab ayuunbay odhanaya cillo ma odhanayaan walow labadooduba magacii sababka haba xambaarsanaadaane haddana kanna sabab bay odhanayan kana cilla ayay odhanayaan wayaraa fariiq calaa haada wayaraa fariiqun aakharu koox kaloo min alusuuliyiina usuuliyiinta ka mid ahi waxay markaas iyaga ra'yigoodu yahay qasra ismi alcilla magac cilla in lagu gaabiyo calaa maaka curifat munaasabatu la garanaya munaasabada lilxukmi uu munaasib u yahay iyo wa qasra ismi sababi magacii sababka in lagu gaabiyo calaa maa lam tucraf munaasabatu lilxukmi aan la garanin munaasabada xukunka ka dhaxaysa falcilatu laa tusamaa sababan lama yidhahdo wa sababn laa yusamaa cila lama yidhahdo wlkhilaafu walxaqu ana alkhilaafaayinu khilaafku waa iska fududyihin falwaluuna kuwa hore wahum lqaa'iluuna waa ku odhaya bidukhuuli lcila fii macna sabab inay gelaysee yajmacuuna baynahuma waxay ku kulminayaan biismi sababi magacii sababta waxay ugu kulminayaan biictibaari ana kula minhu calaama lilxukmi cillada iyo sababkii mid kasta calaamo xukunkii u yahay marka halkaa sababna waa la odhanaya cillana waa la odhanayaa wa bayna waxay ku kala geenayaan biictibaari lmunaasabati lilxukm inuu munaasib u yahay xukunka iyo inaanu munaasib u ahayn oo kii xukunka u munaasibka ahaana waxay odhanayaan fa yusamuuna munaasib cilla bay odhanayaan walaa yusamuuna hayra almunaasib cillatan ma odhanayaan wain baqiya linaani labadu haba baaqi ahaadaan labadoodani yaxmilaani iswasa magac isaabka haba sitaanbe haddana xaggaa markaa laga eego wejhulmunaasaba ayuunbay kana cilayna kana sabab yidhahdeen almadlab athaani waa madlabkii iyo doonidii raadintii labaad ashard waa shardigii waa kii labaad ee aqsaamtii ulaa xukunka takli wadcigaah الsharط fi lugati alcalaamaة اlaazima waa calaamadda yani joogtada ah ayaa la yidhaahdaa wa fi اlisطilaaxi xagga istilaaxana iyo waxay culimmadu markaas u dhigteen waale maa yatawaqafu waxa uu ku taagan yahay wujuudu shayi shay jiridii calaa wujuudihi jiritaankiisa oo wa kaana aday khaarijan mid ka baxsan can xaqiiqatii weliba xaqiiqadiisana ka baxsan oo walaa yalzamu aanu ka dhalanaynin min wujuudihi jiritaankiisa wujuudu shayi shayga jiritaankii walaakin yalzamu waxaa ka dhalanaya min cadami waayitaankiisa cadamu daalika shay shaygaas in la waayo wlmuraadu biwujuudi shayga jiritaankiisa waa wujuuduhu sharci waa jiritaankiisa sharciyeed alladii kaasoo tataratabu calayhi ay ka ratibayso aahaaru sharciya kalwuduui lisalaa waa weysadii salaada oo kale wa xuduuri shaahidayni yacnii labadii markhaati xaadiritaankooda wey licaqdi nikaaxi nikaax caqdigiisa ay xaadiraan waxau sheekhu leeyahay shardi xagga luqada waxaa la yidhaahdaa calaamadda laasimada ah asarkiisu waa calaamu ashraad baa la yidhaahdaa sharadtu libila bimacnaa waan suntay weeye xaggan marka mucaamalaadka ila hadlaya dee waa shay la islaazimiyo marka iibkii oo kale xagga istilaaxana waxaa la yidhaahdaa waxa uu ku taagan yahay shayga jiritaankiisa sharciga ahi waa shayga uu jiritaankiisa ku taagan yahay shaygan sharci ahaan in la yidhahdo wuu jiraa waxa uu ku taagan yahay shardi baa la yidhaahdaa ee haddana ka baxsan xaqiiqadiisa iyo maahiyadiisa ka baxsan oo aanu jiritaankiisana ka dhalanaynin shaygii helitaankiisu iyo jiritaankiisu laakiin haddii la waayo shayga in la waayaa ka dhalanaysaa waa laga yaaba markaa hore inuu yar adkaado laakiin marka la miihaaliyo ayuu fududaadaa waxaanuu yidhi waxaa loola jeedaa shayga jiritaankiisa jiritaankii sharciga hayuu lahay raadkiisii sharciga ka dhalanaya sida weysadii salaada oo kale xaadiritaankii markhaatiyada guurka ay xaadirayeen oo kale ayaa la yidhaahdaa halkaasaana wakhtigii inaga dhacay wallahu aclam markaynuugu joogo